بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد السكوت عن اللئيم بحر سريع الهم فضل والقضى غالب وكائن ما خط في اللوح انتظر الروح وأسبابه آيس ما كنت من الروح wuxuu idhi alhamu murugada iyo fikirku fadlun alhamu hamigu inaad shay ku hamidaa fadlun waa dheeraad walqadaau qadaha ilaahay uu kuu qadarayaana haalibun isagunbaa kaa xoog badanoo waxaad ku hamidayso dee qadihii ilaahay baa ka soconaya wakaainun waxaana dhacaya maa khuda wixii lagu qoray filawxi lawxulmaxfuudka wixii lagugu qoray ayaa dhacaya oo ilaahay kuu qadaraya subxaanahu wa tacaala intadir waxaad iska sugataa alrawxa faraj iyo wa asbaabahu asbaabtii farajka iyo asbaabtiisa iska sugo haddaad dhibaato ku jirto aayis quuso maa kunta waxaad ku sugan tahay oo min arawxi farxad ah ama dee waxaad adigu aad moodayso faraj inuu yahay iskaga quuso taaha ku fikirin kolkaa aayasa buu halkan inoo qorayaa aayasa saasama qorayo waxaan filayaa aayis inay tahay inkastoonan baadhin ama aanan kutubta aanan sidaa u eegin oona wax kitaaboo kale ka soo eegin bal hadda kitaab kala duwan haddaad haysiin qiyaasa aayis inay qorayaan iyo aayas inay qorayaan aayad san bay idiin wada qorayaan soo maaha alhamu hamigu fadlun dheeraad weeye walqadaau qaduhuna qaalibun isagaa qaaliba wakaa'inun waxa dhacaya maahuda wixii lagu qoray fi lawxi lagu qoray intadir iska sugo arrawxa iska sugo farajka iyo wa asbaabahu ayiska quuso maa kunta waxaad ku dhex sugan tahay oo min arawxi farxada wax kanaad ku dhex jirto isaga iska daa ilaah baa og xaqiiqadiisa wuxuu yahay aafiyatu daal ayaynu bilaabanaa aafiyatu daal asukuutu can lain buu inooga bilaabay idinka asukuutu can lain baan ka bilaabayna marka hore miya asukuutu can lain kana ka bilaabayna qiila lishaaficiyi waxaa lagu yidhi shaafici ina fulana ninka hebel la yidhaha yaquulu wuxuu leeyahay ashaaficiyu laysa bifaqiihin shaafici faqiih ma aha fadaxika uu ku qoslay shaafici wa anshaa wuxuuna gudagalay yaquulu inuu yidhaahdo waa baxru basiid إنii nashأtu waxusaadii dawuu cadadin raba almacaariji laa tufni lahum cadada gabaygaa ayuu bilaabay markaa insa ayaa qoran kolkaa siinkaasi ma jire ya buu ahaa inii buu ahaa inii ciduu inii yidhi ma jiraan soma inii buu ahaa inii baxrigaa kolkaa inoo sheegaya baxrulbasiid maadaamuu yahay إني نشأت وحسادي ذو عدد ورب المعارج لا تفني لهم عددا إني أنيgu buu yidhi nashaatu waan barbaaray ama waan koray waxusaadii kii dadka ixasdayaan dawo cadadin aad ay u badan yihiin ama tiro badan ay u saaxiib yihiin dadka ixastaa iyagoo badan un baan anigu barbaaray buu yidhi ilaahay buu kolkaa baryay rab almacaariji yaa raba almacaariji ilaaha macaarijta u saaxiibka ah waa halkii nebi maxamed laga dheelmiyey habeenkii leylat alisrihii rab almacaariji yaa raba almacaariji allaha macaarijta rabbigeega ohow laa tufni lahum ilaahw ha ka baabi'in cadadan tiradooda alla ilaahw tiradaa badan ii daabuleeye xastaya maxay igu xastaya waa nimco aan haysto haddaadan nimco aad haysataa ayna jiri lahayn cid ku xasadaaba ma jiraan weligii maad aragteen xabaglada xastayo ma jiro waayo qofku hadduu nimco leeyahay waa la caayaa waa la xastaa laakiin qofku hadduu gebigiisuba eber yahay cidna ma xasado de wax lagu xastaaba meesha ma yaalo saasuu u leeyahay rabba almacaariji laa tufni lahum cadada ilaahu tiradaa ha baabiinin buu yidhi tiradaa ballaahanaya xastaysa iidaa buu yidhi amaani alinsaan insaanka iyo ididiiladiisa ayaynu halkana eegaynaa amaani alinsaan insaanka iyo ididiilooyinkiisa xadaanaa waxa warramay moxamed ibnu ibraahim nin la yidhaah xadaanaa waxaa noo sheekeeyey yuusuf ibnu cabdilaxad nin la yidhaa qaala wuxuu idhi qultu waxaan ku idhi lilmuzani waxaan ku idhi kaana shaaficiyu wuxuu ahaa yatarawaxu kii ku nasta bibaytayni laba bayd oo min ashicri gabayga ah ee maa uma maxay ahaayeen labadaa bayd fa anshadanii wuxuu iigu dhawaaqay uu ii tiriyey isagoo baxrulwaafir ah ayuu ii tiriyey yuriidu lmaru an yudaa munaahu wayaba allaahu ilaa maa araada يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد يريد وحدون يا المرء قفك أن يعضى إن لسي مناه وحدي ديننا يؤردن يريد وحدون يا المرء قفك an yucda in la siiyo munaahu ididiiladiisa oo dhan in la siiyo ayuu ku fikirayaa ama uu doonayaaba wayaba allaahu ilaahayna wuu diiday ilaa maa araada wuxuu doonayo mooye wax kale inuu bixiyo wayaba allaahu ilaahayna wuu diiday ilaa maa araada wuxuu doonayo mooye wax kale inuu bixiyo yaquulu lmar'u qofku wuxuu leeyahay faa'idatii aniga faa'iidadaydii wa maali iyo aniga maalkaygii saasuu leeyahay faa'iidadaydii iyo maalkaygi wuxuu sheeg sheeganayo gaar u leeyahay buu qofku sheegayaa wa taqwallaahi alla kabaquna afdalu maa kii isagaa ugu qaalisan istafaada uu faa'iido qofku qofku wuxuu faa'iido waxa ugu qiimaha badan ama ugu qaalisani waa allakabaqa allakabaqa wax udhigma ma jiro kolkaa imaamu shaafici tamaul buu ku samayn jiray tamaul ayuu ku samayn jiray labadan bayd yuriidu lmar'u an yucطaa munaahu waya'ba allahu ila ma araada yaqulu lmar'u faa'idatii wamaali wataqwa allahi afdalu ma stafaada aya daka turiidu war maxaa doonaysaa bui kaakee baad doonaysaa ay daaka turiidu aya labaynu kor dhabaynaa markaasoo kale aya daaka turiidu war kaas kiisee baad doonaysaa imaamu shaafici nin buu la hadlayaa ay qaraabo ahaayeenoo yaman haysan jiray ama amiir ka ahaa yaman waqad wafada shaaficiyu shaafici baa wafdi ugu yimid qad maaha waa wafadaha wafada shaaficiyu shaafici baa wafdi ugu yimid calaa rajulin nin min qowmihi tolkiyo bilyamani yeman jooga kaana wuxuu ahaa fiihaa yeman dhexdeeda amiiran amiir buu ku ahaa fa cindahu wuu la joogay imaamu shaafici ayaaman maalmo uma sa'alahu wuxuu su'aalay alrujuuca inuu u laabto ilaa daarihi gurigiisii imaam shaafici baa yidhi gurigaygii aan iyo mawdicihi meeshiisii fakataba ilayhi wuu u qoray yactadiru isagoo cudur imaamu shaafici wa carada calayhi wuxuu u bandhigay shay-an yasiiran waxoogaa yar ninkii wey ninkiibaa u cudurdaartay waxoogaa yarna usoo bandhig wax yaroo naf lahayn fakataba ilayhi shaaficiyu shaafici baa ugu qoray fii dahri ruqcatihi waraaqdii isagu uu soo qoray un dhabarkeega ayuu imaamu shaafici ugu qoray gabaygan waana baxru dawiil gabaygani markaa uu ninkaa u qoraya waa amiir ninkii cudurdaar buu keenay inuuna waxba haynin buu ku cudurdaaranaya maxaanku idhahdaa wax yarna inuu imaamka siiyo ayuu doonaya markaasuu imaamu shaafici waraaqdiisi intuu rogu dhabarka dambe ugu qoray gabaygan wuxuu yidhi waa baxru dawiil أتاني عذر منك في غير كنهه كأنك عن بري بذاك تحيد لسانك هش بالنوالي وما أرى يمينك إن جاء اللسان تجود فإن قلت لي بيت وسبط وسبطة وأسلاف صدق قد مضوا جدود صدقت ولكن أنت خربت ما بنوا بكفيك عمدا والبناء جديد إذا كان ذو قربى إذا كان ذو القربى لديك مبعدا ونال الذي يهوى لديك بعيد تفرق عنك الأقربون لشأنهم وأشفقت أن تبقى وأنت وحيد وأصبحت بين الحمد والذم واقفا فيا ليت شعري أي ذاك تريد كما يقول عنوان كيسيبا أي ذاك تريد ذاك الصوقات فيا ليت شعري أي ذاك تريد wuxuu ataani waxa i soo gaadhay cudurun cudurdaar baa minka iga kaa soo gaadhay ninkan amiirka ahow fii hayri kunhihi xaqiiqdiisii qayrkeedi isagoo ku sugan halkiisii ma dhicin buu yidhi xaqiiq maaha buu yidhi cudurdaarkaasi kaannaka waxaa lagu moodaaba buu yidhi tashbiih buu sameeyey can birii birigii ad ii samayn lahayd iyo wanaaggii ad ii samayn lahayduun bidaaka cudurdaarkaa taxiidu inaad kaga leexanayso waxay og buu yidhi inaad cudurdaarkaa kaga leexanayso maxaan ku idhaa birigii iyo wanaaggii ad ii samayn lahayd ataani waxa i soo gaadhay cudurun cudurdaar minka adigu iga kaa soo gaadhay fii hayri kunhihi aan xaqiiqdiisii dhicin kaannaka waxaaba lagu moodaa can biri wanaagii iyo birigii aad ii samayn lahayd un bidaaka kaa taxiidu inaad kaga baydhayso lisaanuka carabkaagu hashun wuxuu aad ugu jilicsan yahay binawaali waxbixinta waad ka sheekaysaa markaa waxbixin lasoo hadal qaado carabkaagu deeqsinimadiiy xaggaa uu ka hadlaa wamaa araa laakiin ma arka buu yidhi yamiinaka midigtaadu in jaaa lisaanu carabku markuu yimaaded ka hadasho deeqsinimada tajuudu iyadoo deeqaysa werigayba maarag buuri laakiin xagga midigta bakayl baad ka tahay agga carabkana deeqsi baad ka tahay fain qulta haddaad igu tidhaa buuri lii baytun guri baan leeyahay wasibtun ubad an awow u ahay baa jira oo inamaa wasibtatun inan an awow u ahay oo dee maxaanku idhaahdaa ay hablo dhaleen baa jira haddaad tidhaa wa slaafu sidqin dad wanaagsan oo run ahaa ayaa jiray haddaada tidhaahdo qadma dow tegey wajuduudun iyo awowyo sharaf leh ayaan lahaan jiray haddaada tidhaa sadaqtanunbaad sheegtay gurina waad leedahay ubadad awow u tahayna way jiraan maxaanku idhahdaa dad wanaagsan oo adiga kaa horreeyey abtirsiin wanaagsanna waad ka soo jeedaa oo runbaad sheegtay buuri walaakiin anta adiga ayaa kharabta kharaabiyey maa barow wixii ay dhiseen waxalla wixii sharaf ay dhiseen maaha guryo waa sharaf waxalla waxay sharaf dhiseen dadkii kaa horreeyey adigaa dumiyey bikatayka labadaada qacmood baanad ku dumisay amdan si kasaanad u dumisay walbinaau dhiskaa aad duminaysaan jadiidun inuu cusub yahaba la moodaa buuli meesha dhiska aad duminaysaa cusuba dhis gaboobay maaha kaad duminaysaaye buu leeyahay aabbahaagii dhawaabaa sharaf lahaa ilan haddii aabbahaagii dhawaa u xumaa oo aabbihiisii kale u xumaa oo abtirsiinta meel fogun sharaf aad ugu tegaysid dhiskaasi wuu gaboobay waa la odhan kari lahaaye aabbahaagii dhawaabaa sharaf lahaa oo dhiskani waa dhis jadiida adigunbaa xumaaday buu yidhi waa kan waxyaabuhu ku xumaaday buu halkan tirinaya idaa kaana markuu yahay dulqurba qaraabada ka u saaxiibka yahay ladayka agtaada mubacadan mid la fogeeyey warka aad qaraabada tihiin hadduu yahay mid aad loo fogeeyey oo wanaala uu gaadhayo alladii ka yahwa alladii kii yahwa doonayay ladayka agtaadana baciidunu yahay mid fog uu gaadhayo kii fogaana wixii uu doonayay agtaada yaalay nin fogna wax waad siinaysaa nin dhowna ad waad qadinaysaa buu leey idaa kaana markuu yahay dilqurbaa qaraabada ka u saaxiibkaa ladayka agtaada mubacadan mid la fogeeyey oo naala uu gaadhay alladiika yahwa uu jecel yahay ladayka agtaada yaallana baciidu nin fogi uu gaadhayo tafaraqa canka waa jawaabkii waxaa kaa kala tegey oo kaa fogaaday alaqrabuuna dadkii qaraabadaada ahaa lishaanihi mid kastiba duruuftiisi iyo shaanigiisiibuu ufogaaday waashfaqta waxabaad ka baqdayba an tabqaa inaad baaqi noqoto wa anta waxiidado kelidaaya ilan bakhayrku saaxiib male baa la yidhaahdaa kelidaa inaad soo hadho ayaabaad adigaaba ka baqay buu arrinkaa iskaga baqay wa asbaxta waxaad noqotay bayna alxamdi ammaanta iyo wadami cayda dhexdooda waaqifan mid taagan waxaad istaagtay meesha kala badha buu yidhi cayda iyo ammaanta meesha kala badha ayaa taagan tahay buuri waa qadiyadiisan maaha qadaayaadka hore qadaayaadka hore xagga caynu dhex taagnaa laakiin qadiyadan imaamka waa kan yidhi wax yarna waan ku siinaya cudurdaharkana keenay kolka xagga inta yar markaad eegto ammaan buu ku mudanaya xagga markaad yarida iyo cudurdaarkiisan eegtana cay buu ku mudanaya waxaa taagan tahay buu yidhi ammaanta iyo cayda meeshii kala badhaysay fayaa layta shicri alla dareenkaygo ay daaka warkaa hore kogee buu turi ayaa turiidu doonaysaa buu yidhi alla dareenkaygo warta maxaa doonaysaa buu labadaa kala doona kaa doonayso waa labadee waa cahida iyo ammaanta war labadaa kala dooro bu yidhi kaa doonayso miyaan ku caayaa mise waan ku ammaana markaa isaga wuu doorgeliyey imaamku isaguu doorgeliyey isagoo welibana qoomamoonayo ayuu yidhi fayaa layta shucri alla qoomamadaydaayi buu yidhi ayadaaka turiidu labadaa koogeebaa doonaysaa buu yidhi labadaa kooga aad doonaysaa talo waa koogee buu yidhi labadaa ko labadaa arrin koogee baa doonaysaa atanii waxa isoo gaahay cudrun cudurdaar baa isoo gaahay minka adigu iga kaa soo gaadhay fii hayri kunhihi xaqiiqdiisi inaan dhicin kaanaka waxa lagu moodaa can biri birigayga bidaaka arrinkaa taxiidin kaga leexanayso lisaanuka carabkaagu hashun jilicsan yahay oo deeqsinimadu ka hadlaa binawaali xagga waxbixinta wamaa araa mana arka yamiinaka midigtaada in jaaa lisaanu carabku hadduu yimaata juudu mid deeqaysa fain qulta haddaad tidhahdo lii beytun guri baan leeyahay wasibdun inama awow u ahay baa jira wasibdatun caruur kaloon awow u ahay baa jira waslaafu sidqin caruur dad iga horeeyey oo dee wanaagsanaay oo run u ayaa jiray oo qad madow tegey iyo wajuduudun awowyaba sadaqta runbaad sheegtay walaakiin ha ahaatee anta adiga ayaa kharabta kharaabiyey maa banow wixii ay dhiseen bikafayka labadaada qacmood ayaad ku kharaabisay camdan si kasaanaad u kharaabisay walbinaau dhiskuna jadiidun jadiid buu ahaa idaa kaana markuu yahay dulqurba qaraabada ka u saaxiibkiihi ladayka agtaada mubaacadan mid la fogeeyey oo naala uu gaadayo alladii kii yahwa uu doonayay ladayka agtaada ahaaday baciidun mid fogina tafaraa waxa kala tegaya canka xaggaga kaa kala tegaya alaqrabuuna qaraabadii lishanihim shanigooga iyo arrimahoogay u kala tegayaan wa ashfaqta waxaanad ka baqday ama ad ka baqday an tabqaa inaad baaqi noqoto wa anta waxiid adigoo kelidaaya wa asbaxta waxaad ahaatay bayna alxamdi ammaanta iyo wadami dhexdooda waaqifan mid taagan fayaa layta shicri alla dareenkaygow aya daaka arrinkaa hore arrinimo madkuurnima loo celinaya haddii kale aya eh, daalika buu odhan laha maogtahay aya daaka madkuurkaa hore koogeebaa turiidu doonaysaa madkuurkuna waa musanihii waa labadii arrimood kala doono fakataba ilayhi wuxuu u soo qoray ninkii amiirka ahaa bal uriidu waxaan doonayaa min alxamdi war xagga ammaantaan doonayaa buu yidhi biabi anta wa ummi aabba iyo hooyaday baan ku dhaafsanayaa buu yidhi xagga ammaantaana ugu jeedaa waqad wajahtu ilayka waxaan kuu soo diray hamsamiati diinaar buu yidhi shan boqol oo diinaarna waan kuu soo diray limuhimaatika danahaaga waaweyn baan usoo diray buu yidhi wa hamsamiati diinaar shan boqol oo diinaar oo kalena waan usoo diray linafaqatika nafaqadaadaan kuugu soo diray buu yidhi wa cashrati aswaab toban maro ayaan kuu soo diray buu yidhi oo oh, he halkaa muxuu ka dambaysiyey yaa min muxuu yidhi lxujri miyuu yidhi ya oo de ma qolalkii yamaneed ba ma maro qolo lagu godgoglaya maxaad tidhahdeen ya ha kaasaa saxa min xibri lyaman waa saxa xariirtii yamaneed weeyaan min xibri lyaman xariirtii yamaneeda cashrati aswaab waa toban maro oo min xibri lyaman xariirtii yamaneeda buu leeyahay xibri haddii la yidhaahdo muxuu kasii dambaysiiyey wanajiiban faras wanajiiban mid najiibana waan kuu soo diray najiib waa fardaha ka ugu qaalisan wanajiiban faras qaaliyana waan kuu soo diray limaqiyatika ood gaadiidniman kuugu soo diray inaad gaadiid ka dhigato faraskaa qaaliga ana gaadiid ka dhigo buu yidhi anaa kuu soo dire imaamka halkaasuu kaga badbaaday markaa kayfa yucsal ilaah ilaahay sidee loo caasiyaa waa baxru lmutaqaarib فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فيا عجبي كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهدون وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحدون فيا عجبي يا أبكيك kayfa sideebaa yucsal ilaah ilaahay loo caasiyaa am kayfa yajxaduhu suu u dafiraya aljaaxidu ka dafiraya waa yaaba ilahay see loo caasiya siisu ka dafiraya u dafiraya walilaahi ilaahay waxa u sugan fii kulli taxriikatin dhaqaajin kasta waxa ugu sugan iyo wa dejin kasta ama xasilooni kasta waxa ugu sugan abadan weligiiba shaahidun wax shaahid u ah oo ilaahay wujuudkiisa shaahid uga ah wa fii kulli shayin shay kasta waxa ku sugan lahu ilaahay ugu sugan aayatun aayad kutusaysa ilaahay tadullu waxayba kutusaysaa calaa anahu inuu ilaahay waaxidun kelidii yahay waxaad aragtaaba waxdaaniyada ilahay buu kutusayaabuu kuleeyay shay alle shaygaad aragtaaba waxdaaniyada ilahay laakiin wixii waxdaaniyada loogu talagalay ilaahay inuu kutuso ayay dad badani ku indhabeeleen baa la odhan karaa oon waxbaba tusayninba waxaa loogu talagalay markaad aragto qof inaad ayaa xasuusata ilaahay subxaanahu watacaala haddii khamiiskan iyo cimaamadan aniga uun hargeysa laygu yaqaano kelidii haddaad igu taqaaniin markaad aragtiin yaad xasuusan lahaydeen aniga anigaada xuseen lahaydeen dee markaad haddaba qof aragtay yaa abuuray yaa keliya abuuray qof ilahay markaad qof aragtaba inaad ilahay xasuusato wey guri markaad aragta inaad ilahay xasuusato wey dhul markaad aragta inaad ilahay xasuusato wey cir markaad aragta inaad ilahay xasuusato wey saasuu leeyahy wafii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidun fayaa cajabi yaabkayga kayfa yucsaa see loo caasiyaya alilaahu ilaahay see loo caasiyaya am kayfa yajxaduhu suu u dafiraya aljaaxidu ka dafiraya walilaahi ilaahay waxa u sugnaaday fii kulli taxriikatin dhaqaajin kaste waxa ugu sugnaatay wa taskiinatin iyo dejin kaste abadan weligii shaahidin wax ka markhaatiya wa fii kulli shayin shay kaste waxa u sugan lahu ilaahay ugu sugan aayatun aayad tadullu waxay kutusaysaa calaa annahu inuu ilaahay waaxidun kelidii yahay